بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جمع التكسير جمع تكسيرka جمع التكسير هو ما dل waa wixii kutusay calى أكثر min اثنaين laba wax ka badan maعa تغyiirin ayadoo isbedel uu jiro تغyiirkaasoo yalxaqu haleela suuraة الmfradi mfradka suuradiisa jumuucda waxaan usoo qaybinay laba qaybood jumuucun saalima iyo jumuucun mukasara jumuucdii saalimada ahayd waxaa noogu jiray jamcu lmudakar iyo jamcu lmuanas haddana waxaan gelaynaa jamcu tagsiirka tagsiir waxaa loola jeedaa waa jamc mufradkiisa tagyiir uu ku dhacay idan tagsiirka macnihiis waa maxay tagyiiraa laga wadaa jamcu tagsiirka waa wixii ku tusiya laba wax ka badan jamcay wada wadaagaan soo aljumuucu saalima laftigeeda waxay qudusay calaa akara min itnayni sax laakiin muxuu uga duwan yahay maca takyiirin yalxaqu suurata almufrad maca takyiirin yalxaqu suurata almufrad maxaa ku baxaa kii saalimka ahay ile mufradkiisa isaga ma nabad galo ile mufradkiisa isaga waa nabad galaane tusaale saaxib asxaab rajul rijaal takyiirka laakiin wuxuu u qaybsamaa dhowr qaybood inuu yahay naqsi inuu yahay ziyaado iyo inuu yahay xarako isbeddeshay xarakadii oo isbeddeshaahi waa takyiir xuruuftii mufradka oo wax laga jaro marka la jamcina waa takyiir xuruuftiisii oo wax lagu soo ziyaadiyo iyaduna waa taqyiir waa saddexdaas qaybood saddexdaas hal hal inay yihiinna waa dhici kartaa inay israacaanna labalaba isu raacaan waa dhici kartaa marka qaarkoodna saddexdooduba israacdo oo kelimaadka qaarkood xarakaduna waa isbedele xuruuftiisa qayb ka midana waa la jaraa xuruuf kalena waa lagu soo ziyaadinaa tusaale sida ghulaam oo kale ghulaam oo lagu jamciyey khilmaan ama lagu jamciyey aklima xuruuftiisii qayb ka mida ah waa la jaray kuwo kale waa lagu soo ziyaadiyey xarakadiina waa isbeddeshay waa jamc mukasar ah saaxib waxaa lagu jamciyey asxaab xuruuftiisii qayb ka mid ah waa la jaray maxaa la jaray aliftii waa la jaray sax alwaaqica bacda sad xaraf dheeraadana waa lagu soo ziyaadiyey oo ah hamzada xarakana waa isbedeshay oo saadka markii hore wuxuu ahaa maftuux haddana muxuu noqday saakin saddexdii waa ku dhaceen rajul rijaal xarakadii waa isbedeshay xuruufna waa lagu soo ziyaadiyey soo ma aha laakiin naqsi ma gelin wa jumuucu taksiiri jumuucda taksiirka calaa nawcayni waa laba nooc jumuucu qilatin wa jumuucu kahratin jumuucu qilo iyo jumuucu kahro jamcu taksiirka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood jamcu qila iyo jamcu kahra qaabka marka jumuucda loo wajaho jamcu taksiirka waa laba nooc labada nooc waxay tahay jamcu taksiirka wuxuu leeyahay owsaan la yaqaano owsaanuu leeyahay in wasanka la sheego ee kadibna la yidhaahdo mufradaadka ku imaana waa kaasi kaasi kaasi iyo kaas in la dhaho qaabkaas in loo wajaho oo tusaaleahaan la yidhaahdo afculu waa jamc waa wasan ka mida ah owsaanta jumuucu taksiirka yaa ku yimaada mufrad mufradkaasaa ku yimaada kaasaa ku yimaada kaasaa ku yimaada kaasaa ku yimaada saas in loo wajaho qaabkaas waa la sameeya waa sida ibnu maalik alfiyada uu u maray qaabkaas laakiin waxaan isleeyahay waxaa ka sahlan nooca kale oo ah in mufradka la sheego mufradka marka la sheego la yidhaahdo jamcu qillihiisa saasuu ku yimaadaa jamcu kasrihiisana saasuu ku yimaadaa tusaale ahaan in la yidhaahdo wixii faclun ah oo saxiixa ah sida kalbun oo kale faclun sida kalbun wixii la mid ah jamcu qilihiisa aklu buu ku yimaadaa afcul ayuu ku yimaadaa jamcu kasrihiisana tusaale ahaan la yidhaahdo ficaaluu ku yimaadaa kilaab saas in loo wajahana waa dhacdaa labada wadaba waa la maraa farqiga marka labadooda udhexeeya maxay tahay qof wuxuu sheegaa wasanka jamcu taksiirka kadibna wuxuu leeyahay mufradaadka noocaasaa ah ku imaana waana sida hadda kitaabka ku qoran qofna wuxuu samaynaa mufradaadka ayuu intuu kuu sheego wuxuu ku leeyahy mufradkaas jamcu qilihiisana waa sidaas jamcu kasrihiisana waa sidaas qaabkaasna waa loo wajahaa midkaan dambaa xoogaa sahlanaa isleeyahay jumuucu taksiirka marka walaaqo waxaa jira xoogaa aan ka qorqornay oo aan isku duuduunay oo alfiyaha laga diyaariyey alfiyaha aan ayaan hore ka diyaarinay ayagoo diyaarsana idinkeena haddii ilaa yidhahdo hal nusqo ama laba nusqoan idinkeena marka waa soo sawiranayseen mufrad kasta iyo jamcu qallihiisa iyo jamcu kasrihiisa wixii qiyaas ah inta qiyaaska wixii shaad ah de shuqul kuma lihin laakiin wixii inta qiyaaskiisa ah aan ku qornay marka waa idinkeena haddii ilaa yidhaahdo waa waa soo koobiyeysanayseen hadda marka waa didinaynaa jumuucu qila jumuucu qilaha wa hiya jumuucun waa jumuuc tadullu tusida calaa aqali lcadadi cadadka midka ugu yar ay min alaaثatin ilaa cashara waxay tusidaa saddex laga bilaabo ilaa toban jamcu qilaha inuu saddex ka bilowdo waa laysku waafaqsan yahay jamcu qila inuu saddex ka bilowdo waa laysku waafaqsan yahay laakiin xaggee ku dhammaadaa doodaa ka jirtaa asaga hadda wuxuu doortay inuu jamcu qillaha uu saddex ka bilowdo toban uu ku dhammaado qolo kaloo waxaa jirta dhahaysa maya jamcu qillaha bilow ayuu leeyahay laakiin dhammaad ma laha sida cadadkuba dhammaad uusan u lahayn acdaadu dhammaad ma laha sooma ogidin alcadad laa nihaayata lahu cadadku dhammaad ma laha oo hadda cadad waagii hore laga yaabo inaan la isticmaali jirinaa la isticmaala soo ma aha waxaad dhici karta waagii hore inaan milyan la isticmaali jirin bilyanna min baabi nowla haddana trilliana la siimanaa wax ka badan inay yimaadaan waa dhici kartaa hadda saxaabadoo kale markay rabaan inay dhahaan hal milyan waxay leeyihin alfu alfin alfu alfin alfu alfin waa hal milyan ogow alfey alfin haddii la dhahana waa laba milyan marka waxaa laga yaabaa cadadka ugu badnaa inuu milyankaasi meelahaas inuu ka agdhowo hadda laakiin bilyan waa inaas inuusan jirin ay u badan tahay hadda bilyan waa jiraa bilyan waa lasii dhaafada trilyanaa la isticmaalaan cadadku marka waa sii socon triyal wixii hadday ka bataan waa in wax loo helo waa soconaa marka nihaaya male asagu aqwaasha noocaasa ah marka jamcu qilaha ku jirta nihaayadiisa asagu marka wuxuu yihi saddexuu ka bilowda tobanuu ku dhammaadaa qofka marka haddii uu rabo inuu yidhaahdo waxaan haystaa lix falsi ayaan haystaa waa inuu jamcu qillaha isticmaalo sida caadiga ah oo uu yidhaahdo cindii sittatu aflusin waa inuu saas dhaho ama khamsatu aflusin ama uu yidhaahdo sabcatu aflusin ama amaaniyatu aflusin haddii laakiin toban iyo labo toban iyo saddex ay gaaraan waa inuu isticmaalo marka fulus jamcu kathraas waa inuu isticmaalo ilaan jamcu qilaha meeqaa ugu badan toban soo ma aha kow iyo toban labaiyo toban hadday noqoto inuu jamcu kasri isticmaalo oo fuluus ah wixii laakiin toban iyo ka yar waa inuu aflus isticmaalo jamcu qilahaas wahiya jumuucun tadullu calaa aqali lcadad ay min halaatatin laga bilaabo ilaa casharatin laga gaar wali hadihi ljumuuc jumuucdan arbacatu awsaanin afar wasan ayaa u ahaatay alwasnu lawal wasanka hore afcuulu afculu waaye wayujmacu hada ljamcu jamaca waxaa ku yimaada wasnaani laba wasan oo mufrad ah afculu laba mufradah ku timaada wadada hadda uu maray waa wadade ma tii hore amase waa tii dambe midda hore jamcuu kusiina markaas wuxuu kuleeyahy mufradkaasi mufradkaasa ku yimaada waana wadada ibnu maalik uu maray alfiyada waxaa ku yimaada laba mufrad faclun isman oo isim ah maxaa ku baxay wixii sifa ah saxiix alcaynna maxaa ku baxay muctalcayn iyo wallaami laamta kafiyo maxaa ku dhacay muctallaam aw muctallalaam bilyaai aw bilwaaw ama muctallalaam bilyaa ama bilwaaw waa noqon karaa marka muctalulaamna waa ku yimaadaa saxiixulaamna waa ku yimaadaa tusaale ahaan kalbun waa isim sax saxiixulcayn waa yahay saxiixulaamna waa yahay aklub eeyo sahmun fallaar ashumun hadduu noqdo marka muctalulcayn waa noo imaan doonaa oo wuxuu ku yimaadaa afcaal sida sawbun aswaab iyo beytun abyaat iyo sayfun asyaaf waa noo imaan doonaa laakiin isagoo muctalulaam uu ku miaaliyey dalwun waa faclun soo ma aha saxiixulcayn ma yahay saxiixulcayn waa yahay saxiixulaam ya mise muctalulaam bilyaa mise bilwaaw bilwaaw wuxuu ku yimid adlin dabyuna wuxuu ku yimid adbin haddaba adlin ma afculu miya ya adlin afculu miya uma muuqato laakiin waa tahay iclaalaa galay dalwun markii laga dhigo afculu markeeda hore waxay ku imaaneen adluwun ay ku imaaneen adluwun sida aklubun oo kale adluwun kelimada aakhirkeeda marka waawaa taalla wa qablahaa damma waxaana hore u soo sheegnay isim mucrab oo waaw ay u dambayda qablahaa damma luqadda carabiga inuusan ku jirin culaysaa marka ku jira see la yeelaa waa in laga takhalluso see looga takhallusaa waawda ayaa waxaa loo rogayaa muxuu noqonaa markaas ad luyun madaas noqon maayo damadan iyo yaadan aakhirka taallaa munaasib miyay isu yihiin damada kasra u bedel muxuu noqonaa adliyun soo noqon maayo adliyun markuu noqdo wuxuu la mid yahay qaadiyun oo kale waa isim manquusa sax isimka manquuska ah damo iyo kasro labada midna ma qaato miyaysan ahayn xarakadaa ka tuuraya markaas maxaa wa tuura lihiqal sida qaadiyuna xarakada uga tuurtoo kale markii yaada damadaa ka tuurto iltiqaau saakiniina ah dhacaa sax yuu ka dhexdhacaa yaada iyo tanwiinta bacdamaa yaadu ay tahay xarfu madin yaada iska maxaa kuu saaraa markaas adlin calaa wasni afcin laakiin iclaalkaasay soo martay dalwun adlin dabyun waa faclun waa saxiixu lcayn laakiin waa muctalu laami bilyaa adbin asna iclaalkii oo kale u malaah marka hore wuxuu ku imaanaa adbuyun uu ku imaanaa kan adbuyun aakhirkiisa yaa taalla qablahaa damma yaadaan iyo dammadan munaasib miyaysu yihiin maya dammada waxaa ku bedelaya kasro maxay namane adbiyun kadibna yaada damadaa ka qaadee lithiqal iltiqaa saakinina wuxuu ka dhex dhacaa yaada iyo nuunta kadibna ya la iska xadfay len ayadaa waxay tahay xarfu madin kadib wuxuu noqonaa adbin calaa wasni afcin alismu rubaaci ismka rubaaciga almuanas ee muanaska aladii qabla aakhirihi oo qabla aakhirkiisa xarfu madin uu ahaado midka koowaad waa faclun soo muusan dhihin midka labaadna waa kanaa waa ism rubaaci ah oo muanas ah alladii qabla aakhiri xarfu maddin oo xarfu mad waayo ah, sawaan waxaa isku simaan isku mid ah a kaana maftuuxa alxarfi alawal xarafka koowaad inuu maftuuxu yahay am madmuumow inuu godan yahay am maksuurow inuu hoos dhigan yahay waxaa kale oo ku yimaada afcul isimka rubaaciga ah oo qabla akhirkiisa madda ay taallo ama facuul ha ahaado ama faciil ha ahaado ama facaal ha ahaado waa isku mid sawawna kaana maftuuxa alxarfi alawal oo facaal ha ahaado ama dmuumahu fucaal ha ahaado am maksuurahu ha ahaado ficaal waa isku mid calaa waa waxarta isim rubaaciya afar xaraf soo kama afar xaraf laakiin afartoodu ma alif dheeraada ku jirta ila calaawadni wuxuu ku socdaa facaal canahan marka waa isim rubaaci oo muanad ah laakiin taaniiskiisu waa min xaysu lmacnaa markaa rabta inaa jamcido waxaa ku jamcine acnuq canaaq acnuqaa lagu jamcinaa qabla aakhirihi maddaa taala soomaha alif waay midaan diraac waa isagoo ficaala ah. midkii hore wuxuu ahaa facaal midkaana waa ficaal xarafka koowaad inuu fatxsan yahay inuu kasrisan yahy waa isku miduu yidhi diraac marka waa dhudhunka waxaa lagu jamciye adruc yemiin qabla akhirkiisa madda sooma taallo laakiin maddadii hore alif ay ahayd midaana waaya yemiin waxaa lagu jamciye aymon yemiin oo midigta ah waxaa lagu jamciye aymon alwasn athani wasanka labaad afcaalun waa afcaal jumuucu qilaha wasanka labaad waa afcaal wayadaridu wuxuu ku qiyaasoobaa fii ma kaana calaa wasni faclin wixii facal ku yimaada muctalolcayn oo muctalocayn ah wasanka labaad waa facaal waxaana ku yimaada faclun oo muctalolcayn ah midkii hadda aan soo maraynay faclunka qiyaaska u ahaa waxaan dhahna waa inuusan muctalocayn ahayn waa inuu saxiixulaam yahay waxaa ula jeeda inuu saxiixulcayn yahay saxiixulcayn markuu lahaa kanuu ka ixtiraasaayeen muctalocaynkan sawbun faclun soo ma aha waa faclun laakiin waa muctalulcayn sax bilowan bilyaa sawbun aswaabun afcaala lagu jamciyey sayfun waa faclun oo muctalulcayn bilyaa soo ma aha asyaafun waxaa la mida ah baytun abyaad baytun oo abyaad lagu jamciye waa la mida ah isagana wa jaa calaa gayri wasni faclin facal wixii ka soo aaray fil awjaani laatiya awjaanta soo socota ayaa ku timid wuxuu noo soo sheegay afcaal inuu qiyaas u yahay faclun oo muctalul cayna ama bilow hadan bili ahaado laakiin awjaanta soo socotana waa ku timid macnaheeda marka qiyaas kuma aha waayo kuwaan soo socda afcaal waa ku yimaada laakiin qiyaas ma aha saasuu ka wadaa ficlun ayaa wuxuu ku yimid afcaal marka qiyaas ma aha xisbun axzaab ficlun ayaa ku yimid sida sulbun oo ah shayga adag aslaab facal baa ku yimid sida jamal ajmaal awrka faclun baa ku yimid sida farkun afraaq farkun waa taqaanaa soo maaha jiil jiilka yarka oo digaagga ama shimbiraha ah, farqi la yidhaahdaa oo faclun miyuusan afcaal qiyaas u ahayn waa shaad muxuu leeyahay hadda saxiixulcayn uu noqday waa la fahmaa soo maaha midkuu qiyaaska u ahaana kee ahay muctalo caynka facul cajuz acjaaz cajuz ajaaz cajuzad waa la yaqaanaa waa bowdada fucul sida cunuq acnaaq qoorta fucal sida rudab ardaab rudab waa nooc timirta ka mid ah fical sida cinab acnaab ficil sida ibil aabaal ibil markeedii hore jamaceedu wuxuu ahaa abaal bihamsatayni afcaalu ilan ku yimide laba hamso oo midda hore maftuuxa ay tahay midda dambena saakin ay tahay laba hamso sooma kulmin midda horena mutaxarika ay tahay midda dambena saakin ay tahay faqulibat ithaaniyatu xarfan min jinsi xarakati alhamzati luula hamsada hore soo maftuuxa ma aha midda dambe waxaa u bedela markaa alif haddii tan hore madmuuma ee alif maxaa loo bedeli lahay waaw hadday maqsuuraha laheedna ya abaal markii hore saas kadibna aabaal ah laga dhigay facil sida namir anmaar facuul sida caduwun oo markeed hore caduwun ahayd facuulun kadibna acdaa'un a laga dhigay wa yaatii calaa wasni afcaalin wasanka afcaal fi lwasfi aayadan wasfiga waxaa ku yimaadaa hadda inta aan soo marnay oo shaadka dhammaantood waa asmaay ahaayeen laakiin wasfi afcaal ku yimaadaa jiruu ku yidhi waa midkan jilfun ajlaaf jilfun ajlaaf xurun axraar xarakaas xoogaaf inay u baahan tahay rajulun jilfun ama jalfun waa nin qallafsan waxaa lagu jamciyey ajlaaf rajulun xurun waa ficlun soo ma aha nin xor ah waxaa lagu jamciyey axraar waana wasfi labadoodaba ayagana waa shaad marka ya faclun e eh. waxaa afcaal ku imaanahaa ya mufradka aan haysane eh, muxuu ahay waxaan haysanay jamcay ahaayeen waxaan haysanay waxay ahaayeen wasanka oo jamaca oo ah afcaal mufradka ku imaanaana waxaan dhahnay waa inuu yahay faclun oo oo ah eh, muctalo cayn soo marnayba faclun soo marnay ficalaan soo marnay fucalaan soo marnay faculaan soo marnay wax badanaan soo marnay almuhim marka wuxuu la jeedaa waxaa kale oo afcaal ku yimaada kuwa aan soo sheegnay asmaa ay ahaayeene laba wasan oo wasfi ah a afcaal ku timid midna waa ficlun midna waa fuclun labadaasba waxay ku yimaadeen afcaal ajlaaf iyo axraar wallahu aclam halkaas ka jooga maanta